bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhraf الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii iyo lixaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaab اlxaj baynu ku soo jiray baab اlxaji can اlcaajizi lizamanatin waharamin wanaxwihima aw lilmowt wuxuu baab yahay xajka in laga gudan karo qofka aan awoodi karin een u awoodi karo ama calaannimo oo kale alxaju can ilcajis ninka awoodi waa in laga xajiyo lizamaanatin zamaanada marka waa cadbiga ama waa curyaannimada waxaynu u naqana inagu qofkaan laxaadkiisu dhammaystirayn aan gaadiidna qaban karin tabartiisana aan xajka ku tagi karin baa zamaanada laga wadaa iyo waharamin gabow waayeelnimo darteed buusan la safri karin xajkan la tegi karin iyo wanaxwihima wixii la mid ah aw lilmowti ama geeriba qofka dhintay en laga xajiyin asna in laga xajiyi karo xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maliki can bni shaab الzuhri can sulaymaan bni yasaar alhilaali can cabdillahi bni cabaas anahu qaal kaana lfadl bnu cabaas wuxuu ahaa radiifa rasuuli illaahi rasuulka ilahi mid fangashan buu ahaa maalinkii xajat اlwadaac fajaءat imra'atu haweeney baa nabiga u timid haweeney ayaa u timid riwaaya xadiidku uma jaءatu jaariyatu shaabaة min khacamna waa riwaaya xadiidku uu leeyahay wa kaana alfadlu rajula wadii'an ay xasana jamiila وأqبلت امرأة min khacamin wadiiatan ayadna ama wadiiatun ayadna aad u quruxsan gabadh aad u quruxsan iyo fadlgood isagoo quruxda aabihii watay isaguna aad u quruxsanaaba marka isfiirin doona fajaءat imrأaة haweeney baa nabiga u min khacam qolyaha reer khacam tastaftiihi ayadoo su-aal weydiisanaysa nabiga istiftaagu waa bayaanu alab alxaq wa alabu bayaan alxaq weye in marka xaqa lagu cadeeyo ama shayga khayrka lagu tuso ayaa la yidhaahdaa fajacala alfadl fadl ibnu cabaas wuxuu gudagalay yanduru inuu eegayo ilayha gabadhi nabiga su-aasha weydiisay wa tanduru ilah idna ay fiirinayso fajacala rasuul اllah rasuulka ilaahi wuxuu bilaabay yasrifu wajha alfadl wejiga fadl leexinayo ayuu nabigu gudagalay ila shiqi alaakhari dhanka kale ay gabadhu aysan jiro u jeedinayo xaggan dambe gacanta ka marshay inuu sii jeediyo waa ku soo marray xadiidkii dheeraa ee jaabir fi kitaab alxaj ah horaantiisa aynu ku soo marray qaala waxay tihi fii su'aaliha wa fi istiftaa'iha yaa rasuul allah rasuulka ilaahu ina fariidata allaahi calaa cibaadii fi lxaji faradkii ilaahay addoommihiisa oo kol ay ku saabsanayd adrakat abi shaykhan kabiira adrakat abi aabbahay bay haleeshay xaala kownii shaykhan kabiiran uu yahay nin waayeel ah oo oday ah laa yastaiicu an yabuta ala araaxila laa yastaiicu an yahbuta cala araaxila ama waa sifo oo odayga laga sifaynayo ama waa xaalo wixii la odhan jiray carabiyada alxaal alaxwaal almutadaakhila oo kale markaa noqonaysa dhibma malah aabbahay bay qabatay xaji baa qabtay xaala kownihi shaykhan isagoo weyn isagoo waayeel ah xaala kwnihi waxaa kaaga fiican isagoo ah weye isagoo weyn oo waayelolaa yastatiicu aan awoodi karin an yahbuta inuu ku sugnaado cala araaxilati gaadiidka gaadiidka ma qaban karo da darteed iyo waayeelnimo afa axuju canhu nabi allo ma ka xajiyi karaabay tii xajka ma ka gudan karaa qaala nacam nabigu wadalika fii xajati اlwadaaci su-aasha wuxuu ahaa xajkiisa godskee u dambeeyeybu nabigu hawshaa ku jawaabay riwaaya xadiku leey wadalika fii yowmi naxr hadaata jamcin aroortii naxriga ee dhuundhowga tobnaad weliba aroortii laga soo kal lahay musdalifo ayay su gabadha nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam riwaaya xadiku leey fatafiqa alfadlu yanduru ilayha wa acjabahu xusnuha quruxdeedu la yaabay aad buu u fiirshay marka idan hawshaasuu nabigu sameeyo marka waa ka leexiya khaladka asaga ah xadiidkan hadda aynu marayno wadaadka la yidhahdo maalik maalik waxaa mutaabaceeyey wadaadka cabdicasiis ibn abi salm almajishuun can الzuhri ka mutaabaceeyey marka waxaad aragtaan maalik xadiidka wuxuu ka dhigay min xadiid ibni cabaas min musnad ibni cabaas can rasuuli اllahi sal lay slam oo asagaa ka warramaya qisadii iyo wixii dhacay ee dhex maray nabiga iyo fadl iyo wixii dhex maray gabadhii saa'ilada ahayd ee nabiga su-aasha weydiisay iyo nabiga wixii dhex maray hadda xadiidku waad aragtaan waa min xadiidi alfadl ibn cabaas fadlana fadlna wuxuu ahaa caruurta cabaas ibn cabdilmualib ninka u weyn buu ahaa ubadku dhalay cabaas eh, ibn cabdilmualib nabiga adeerkii isagaa u weyna saa darteed baa lagu naanaysa ama lagu kunya bixiyey eh, cabaas abulfadl la odhan jiray isagaa u weyna وxadaثnي clي بن khشhrم qال أخbarna عيسى yعن بن yuنس بن إسحاaq السبيعي عن بن جرير عبدالملك عن بن شhاب الزهري xadaثna سليم بن يسار عن بن cabاس عن الفضل horan waxaynu soo maray mالك عن الزهري عن سليمان عن بن cabاس عن رasuuل اللah baynu soo maray haddana waad u jeedaan riwaayad بن jurayج isagu wuxuu ka dhigay xadiidka min xadiiث الفضل بن cabاس oo iبن cabاas walaalkiiba xadiidka ka warinaya marka waa musnad اlfadl bn cabaas marka ma noqonayo musnadu cabdاlah bn cabaas can اlfadl bn cabaas ana mra'atan haweenu min khacama reer khacama qaalat ya rasuul اllah rasuulka ila ina abi shaykhun kabiir aabbay waa nin waayeela oo duqa calayhi fariidaة اllahi fi اlxaji dushiisa waxaa saaran oo qabatay oo hayso lagu leeyahay faradkii ilaahay ee xajka wahwa laa yastaطic mana awoodi kara an yastawiya inuu ku ekaado calىa dahri baciirihi hirtigiisa dushiisana ma qaban karo faqaala الnabiy nabigu wuxuu uhi alayh الsalaaة wasalaam faxujii canhu ka xaji xajka adugu ka gudo riwaayada axmed meeshaa hore calayhi fariidaة اllahi fi اlxaji waxaa ku timid wاlxaju maktuub calayh xajkana waa lagu leeyay waa ku waajibay meeshaa dambe ah laa yastaطicu an yastawi calىa dahri baciirihina waxaa ku yimid wain shadadtuhu khashiitu an yamuut haddana abbayba soo qaado oon ritiga ku soo xidhxidho oon gurada soo saaro waxaan ka baqay in nafto ka baxdo meeshuu gaadhay waa cantatabe wey marka nabigu wuxuu ka xaji aabbaha aabbaha ka xaji sidaa ibnu juraj uu ku wariyey waxaa ku mutaabiciya macmar ibnu juraj waxaa mutaabiciya macmar maaligna waa la in xadiidka laga dhigo min xadiid cabdillahi bni cabaas oon laga dhigin min xadiid alfadl bni cabaas ibnu jurajna macmar baa hawshaa ku raacay hawsha macmar baa sidaa ku raacay ayib marka wayba badan ka badan karaan way ka badan karaan labiya labaya waxaan rabaa nin walba ina mutaabiciin la ogaado xadiidka marka fawaa'id badan baa ku jira faa'idada koobaad ee ku jirta waxaa weeye xadiidku wuxuu kutusaaya inay bannaan tahay gaadiidka nool in laysla koori karo laba ruux iyo ka badanba hadduusan dhibaynin culaysna uusan ku ahayn neefkan aan lagu cadaabayn ay bannaanta siduu nabigu yahy calayhi isalaatu wasalaam waxaa kaloo ku jira sawtulmar'a inuusan cawro ahayn in fidnaba laga baqa mooyeen waata gabadhu nabiga ay la hadlaysa nabiguna u jawaabaya mana dhihin hawsha laguma ogolo waana masale khilaafiya oo culummada isku hayaan waa ogtihin dhibka ka taagan waxaa kaloo ku jira inaysan bannaanayn haweeneyda gayaankaada inaad fiiriso li shahwatan u eegta ama cinda aliftitaan aan la ogolayn inay daruuro iyo xaaje sharciaba timaada mooyeen annadaru liljnabiyaat inay muxaram yahay baa ku jira waxaa kaloo ku jira munkarka aad aragto adoon afba ka sheegin oon af kala canaanin ruuxiina gacantaba in lagu bedela ka fiican tahay nabiga asagoon la hadlinba fadl ibnu cabaas ayuu luqunjubaaray xagga u sii jeediyey hawshana ka saxo jooji ku yidhi hawsha ayada marka alaslu waa maxay shayga munkarka ah in lagu bedelo lagu doorsho gacanta marka horaysaba marka af waxaa ka hadla nin gacan awoodi waayey gacanta u horaysa asalku waa sida leanno gacanta ka fiicanoo iyadu wixii bay zuulinaysaa oo munkarkay baabi'inaysa ama hadalku waxaa weeye war adugu waxaan jooji warkayga qaado marka asal waa marka waxaa weeye haddaan fidna laga baqaynin ama munkarkaa ka badan inuu yimaado aan la filaynin gacanta asalu ah waxaa kaloo ku jira jawaazu niyaabati fi lxaj cibaadaadku waa laba qaybood arkaantan afarta ah ee arkaanulislaamka la yidhaahdo midka towxiidka asalkaa ah mooyee salaada iyo zakada iyo xajka iyo soomku saddexda afarta wey zakadu iyadoo inay niyaabo gasho waa masalatu ijmaac zakada in layska qaadi karo oo layska bixin karo oo wakaalo ay ku soconayso oo hawsha ay gasho iyadu maxay waa cibaada maaliya wey waa cibaada maaliya saa darteed gasho waa layska wakiil noqon karaa waa lagaa qaadi karaa waa lagaasii bixin karaa ruux baad wakiilan kartaa xoolihi ay ku waajibto xoolahayn baad zakada ka bixin kartaa geela haddii lagu yeeshay qaalin qaalintiiba intaad suuqa ka soo bixin karta adoon geela ku soo noqonin idan zakadu iyadu waa xugum sharci ah oo niyaaba ay gasho bilijmac waxaa soo hadhay salaadda salaada faradka niyaaba ma gasha layskama tukado biijmaaci اlmuslimiin waxaa khilaafka ku jira waa salaada nadarka waa salaada nadarka maxaa yeeley salaadu waa cibaada badaniya meella kama soo galo maal meel kama soo galo waa cibaada badanioo jirkaada iyo badankaada iyo dimadaada laga rabo ayadna laskama aado laskama tukado ruux ruux ka tukanaya ma maqlaysid khilaafka la soo guuriyana waa khilaaf aan sal lahayn weeye oo ku saabsan nadarka keli nadarkuna waa ka duwan yahay lianna alwaajiba binadri akadu aw awkadu min alwaajibi bisharci ba la yidhahda asagu waa adaa isa saaray ayib waxaan rabbi kaa xarimin baad iska xarimi waxaan rabbi ku saarin baad saari shardigu asagoo hawlihiisa waa dhib yahay maxaa soo hadhay salaadi way baxday zakana way baxday waxaa soo hadhay xaj iyo soom xaj iyo soon soon waan soo hormarinay kamaa sabaqa ardaygay u daran tahay layidhi kamaa sayatiina u daran marka kamaa sabaqa wey waan soo faafahina ku noqon mahay idinka idin taalla xaj baynu joognaa xaj asagu waa cibaada murakama min maalin wa badan waa cibaada maaliya badaniya waa ogtihiin kharash baa la bixin gaadiid baa la bixin saay la bixin hadda waxaa laydinka qaadaba ruux magtii baa laydinka qaada shan kun oo doolar reer nairobi ku xajiyaan yurub iyo galbeed dhowr toban kun oo dollar lagu soo xajiya ama ka badan meeqa labaatan bay maraysaa oo ku kaasaa labaatan bay maraysaa qofka gaaris lagu dilana magtiisu waa hal malyan maanta hal malyan soo sidaa maaha qolyahan soomaalida meesha jooga waxaa leey boqol halaad oo min soddon kuna ah, labaatan kun baa lagu dhufsanaya meeqa wey marka u badantay laba mali haddama toban bay maraysaa hal malyan hal malyan bay maraysaa magti markii la badiyo ee laisku kelkeliyo yay laba milyan laga dhigahaya labaatan kun oo door waa maxay waa nin nin magti ka badan wey boqol halaad wax ka badan wey marka xajkii <laughs> wuxuu yeeshay ilkasaruu yeeshay almuhim waa cibaada badaniya maaliya mar haddii marka maal soo galay wuxuu maal ku jirana asal wuxuu ahaa in niyaaba ay gasho xajku marka galaangalkaasuu leeyahay waa asal ay laba asal kala jiidanayaan waxaad maqli jirteen farac ay kala jiidanhayaan laba asal hadda asal ay kala jiidanhayaan laba asal marka siduu xadiidku sheegay baana sax ah niyaabaa gasha meeshay gashay isku ogaada hadda qofku xataa hadduu waalan yahay lagama xajiyi karo maxaa yeelay wuu miirsan karaa maankaa usoo laaban karo hadhow buu ajiyi karaa ilmaha yarka lagama xajiyi karo maxaa yeele wuu baaluqi karaa faqiirka aan waxba heli karin ee noole xayiga lagama xajiyi karo maxaa yeelay bariba ilahay inuu deeqo uu tanaadaa laga yaabaa ruuxa xanuunsan ee sarirta saaran lagama xajiyi karo maxaa yidha berriba inuu caafimaadaan laga yaaba yaa laga xajinaya waa qofka waayeelkaa ah ee curyaankaa ah ama calaankaa ah, lixda lix u dhammaystirayn ama xanuunsan xanuun aan laga wacaal qabin inuu ka kaco kaa dambe weliba khilaaf baa ku jira culus marad laa yurja bur'uhu aw shifaa'uhu oo adinkii jeebkinaa layii wax walba ilahay waa ilahay waa caafiyi karaa idan laba ruuxun ba laga xajiyi karaa waa labade waa yeelka aan nafta u xajiyi karin iyo curyaanka calaanka ah waa yeel buyuusan noqonaya laga asaguna aan xajiyi karin laa gaadiid aan ku xajiyi karin walaa socodkiisaa iyo qof dhintay oo meydo inuu soo noqdo aan laga filayn saddexdaa ruux wey qofaan waayeelnimo la xajiyi karin iyo qofaan curyaannimo la xajiyi karin iyo qof dhintay saddexdaan baa ijmac ku jira waa ijmaaca hadda waa ijmaac dambe oo taabiciin weeye xilligii saxaabada khilaaf culus baa taagna bal niman baa lijmac la sugari waxba kama jiraan waxaba diidanba oo niman baa qaba laa niyaabata fi اlxaji kama laa niyaabata fi الsalaa laakiin wadaadaha fududaysta ee ijmaacaadka ra'yuljumhuur ka dhiga kabni cabdilbar iyo ibn mudur iyo wax ijmaac u dhowbay soo guurinaya almuhim saddexdan way iska ogaada yaan la fudaysan hawsha iyadaa ah. hawshaa iska ilaaliya qolyaa dhihi lacag baan dhibaynaa hooyada laga soo xajiya aabbaha waaba joogaan hadda way joogtaa aabbihii waa joogaa qof asagu aan awoodi karin maal iyo badan midna aan ku awoodi karin oo curyaana ama waayelma la awoodi karin ama dhintan baa laga xajinaya xadiidku marka macnahaas wixii kale asal waxaa weeye in lagu daayo niyaaba baabka ma gasho in lagu daayo wey waxaa kaloo xadiidka ku jira jawaazu xaji اlmarأati can الrajul wاlcaksu صaxiix in dumar ay rag ka xajiyi karaan labku inuu dumar ka xajiyi karo labku inuu dhadig ka xajiyi karo dhadiguna ay lab ka xajiyi karaan oo la odhan maayo de aduu haweeney baa tahaye abadan waa la yska xajinaya waxaa kaloo ku jira bir اlwaalidayn labadii waalid ee ku dhashay midkoodba ama labaduba kii kuu nool in laga laga ducaysto oo loo dadaalo oo cibaadadoodii meel lagu hubsado oo hadday xaji waayaan xajkii laga xajiyo kari waayan hadday dhintaan laga warqabo oo kii nabiga ku laqiid ibnu sabira abuurasayn alcuqayli hooyadii baa dhimatay iyadoon xajiyinoo cumraysanin nabi allow xuja eh, can ummika wactamir wakii ku yidhi ka xaji hooyadaa kana cumraysto marka riwaayo kale eh, xuja can abika wactamir aabbaha ka xaji kana cumrayso marka hawsha waa in ayadana lagu dadaalo biri baa ku jira waxaa kaloo ku jira in xajku uu ku waajibayo qof aan awoodi karin bibadanihi markuu ku awoodi karo niyaabo ku awoodi karo idan gabadha maxay tiri markay nabigu u warramaysa calayhi fariidat اllahi fi اlxaj riwaayadii horena maxay ahayd adrakat ina fariidat اllahi calى cibaadihi fi اlxaji adrakat abi shaykhan kabiira nabiguna waa salimay riwaayada axmedna walxaju maktuubun calayh maktuubun calayh maalikiyadii markay yidhi gabadha xajkeedu tadawuc buu u noqonaya odaygii sunno ahaanba sadaqu u noqona waa waa xaj sunna ah ee ma aha xaj waajiba ayaa meesha ku baaba'aya qolihii yidhi yaa xadiidku radinaya waxaa kaloo ku jira in la odhan karo xajat اlwadaac wadalika kaana wadalika fi xajat اlwadaaci jamaca min aslf baadida waxay dha abadan lama odhan karo hawsha xajat اlwadaac lama odhan karo marka waa diidda aan daliil lahayn lianna almanca can shayin wa xukmun sharciyun yaxtaaju ila daliilin sharciyin wadciyin weliba ma aha xataa daliil takliifi un faa'ideeye bas xataa kugoon filo ayib waxaa kaloo ay wadaaddo ka qaateen xadiidka ay dhaheen waxaa ku jira in haweenaydu bilaa maxram la'aan iyadoon maxram la soconin ninna la soconin ay xajiyi karto oo gabadhan su-aasha nabiga weydiisay haddii nin la socdo ama zawjkeeda la socdo ama aabbaheed iyo maxrama la socdo maxrimkaa nabiga su u weydiin lahaa waxay iyadoo afka oola baxday nabiga hor istaagtay meesha la dhooban yahay wax ka weyday weydey bacdulmaalikiya sidaa yidhi laakiin sax ma ah sax ma ah maxaa yeele gabadhan xadiidku riwaayadkii la jamciyo aabbaheed baa la socday aabbaheed baa la socday waa yeelka laga xajin hayee socday ka hadlaysana waa awowgeed waa aabbaheed aabbihii marka waa adee aabbaheed wey gabadha aad quruxsan bay ahayd ninkii dhalay baa la soo xajiyoo keenay wuxuu ka wacaalqabay inuu nabiga uu ka guursado marka nabiga loo yimid oo maalinkii mina la taagnaa yowmu naxari yaa wuxuu yidhi su-aasha intuu u diyaariyay nabiga su-aasha bal ha ku arko oo intaasoon xididne gabadh aad quruxsan ba la baxday su-aashii dumarkuna marka ma indhasheera hade lأna eh, ixraam اlmarأati e eh, fii wajhiha wixraam الrajuli fii ra'sihi ninka ragga lama ogolo markuu xaajigaya muctamarka inuu qariyo madaxa dumarkan lama ogolo wejiga inay qariyaan wejigeedii baa faydan xusnigeeda iyo quruxdeeda iyo bilicda halkaas laga arkahaya marka gabadhan marka cidday ka hadlayso ay leedahay aabbahayo waayeela xajki soo gaadhay mana xajiyi karo gaadiidna ma qaban karo haddaan isku dayo inaan gaadiidkii aan saarana waa inuu dhintaanu ka baqaynaa maka xajiyi kar nabigu ka xajiy buu hi aabbaheed baa la socday maxram ahay marka hawsha maxramka adilo kale mooyeene hawshaasi looma daliishaka maxaa yeele inuu ma aabbaheed la socday riwaayad abu yacla fii musnadihi kun todoba boqol soddon ka fiirin kartaan waana xadiid la yahay idan waxaa ii haray marka khilaafka ibnu jurayj iyo waman macah iyo maalig waman macah baa ii soo haray alimaam albukhaari baa xadiidka la weydiiyey alimaam albukhaari baa xadidkan la weydiiyey tirmidi baa weydiiyey tirmidi wuxuu leeyahy fii jaamici su'aala wa sa'altu maxameda bn ismaaciil wa sa'altu muxamada wuxuu garan waaye ku adkaada bukhaari buu weydiiyaa oo u noolaa badan buu fakaday su-aalaatu tirmidi gooni baa loo daabca intii la ururiyey baa lagu qaatay risaalo magisteriyo doctooriy way daabacantahay laba majallo weyn bay noqotay xadiidkana la weydiiyo waran baa le bukhaariyo wuxuu yidhi intuma inay sax yihin baan u malay maxaa yaele waxaa dhici kartuu yidhi marka hore ibnu cabbaas xadiidka wuxuu ka qaatay walaalkii fadal fadal baa hawsha nabiga si toosa oga warin jiray ibnu cabbaas marna walaalkii buu sheegaa oo qaarkood u sheegaa marna oo fudal baa marna waa iskaga boodaayo qisada maadaama agtida ay ka sugan tahay caanna ay tahay oo reer yaqaanaan oo maalinkii xataa waa soo marray inuu cabaasi nabi maxamedow in adeerkaa maxaad luqunta u jebinaysa wakaana soo marray uu nabigu yidhi waxaan arkay shaab quruxsan ee shaabo quruxsanoo isfiirinhayo waxaan oga baqay shaydaan inuu isku fidneeyo innaga soo marray qiso caan ba cinda alcabaasiyiin marka marna walaalkiibuu ka tabin jiray marna waa ka tegi jiray ikhtilaafu ruwaadna ma ahe waa ikhtilaafu alxaal sheekha xadiidka marna wuxuu sheega cidduu ka tabiyey marna asagaa qisada sheega ikhtisaaran iskumana cillayn kara sida uu bukhaari sax ah hawsha marka daaraqudni wadaadda qaarkood isku dhibeen marka halkaasaan ku daynayna khilaaf badan marka uu soo guuriyey hawsha ayada ay wadaaddaban isku dhibeen ra'yiga bukhaari baa ka saxan waana siduu muslim arkahayo baabu صxaة اxaji الsabiy وأjri man xaja bihi wuxuu baab yahay sabiga xajkiisu inuu asaxayo ilmaha yare dharabta ku jira xajkiisu inuu asaxayo iyo waajri man xaja bihi iyo qofkii xajisiiye sii qaada inuu ajir ka helahayo o habaab looga qorayo xadaثna abu bakr bn abi shaybata wزuy bn xarbin wbn abi cumar alcadni jamiica can ibni cuyaynata sufyaan qaala abu bakr wuxuu uhi fi xadiiثihi xadaثna sufyaan bn cuyaynatu yidhi oo ma odhanin can ibni cuyayna ma dhihin can ibrahim bn cuqba alsadi can kurayb mawla ibn cabaas kurayb ibn abi muslim can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can nabi sal slam laqiya rakban nabigu wuxuu la kulmay kolonyo geel ah safar kolonyo geel gaadiidsaday ragbigu asalkiisu safarka kolonyada qaafilada geela wadata een farda iyo dameere iyo wax noocaasa aan wadanin baa la yidhahdaa laqiya ragban birawxa meeshii loodhan jir meel hadda konton kilomitr u jirta madiina markaad xagga maka aadda meel u dhexaysa maka iyo madiina faqaala wuxuu yidhi man ilqow man ilqow nabigaa yidhi yaa tihiin nabigaa toyda dadkii socday ragbigaa ee maka u socday faqaaluu waxay dhaheen almuslimuun muslimiin baan nahay muslimiin baan nahay faqaaluu waxay dhaheen man anta adugu kumaa tahay wadaadkana toydoy kumaa tahay adugu qaala rasuul ullah rasuulka ilaahi baa nahay farafacat ilayhi imra'atun sabiya haweeney kamida dadkii socday baa ilmo dherebta ka soo bixiso soo qaaday riwaayada nisaa aan soo marray bisunan fafazacat ilayhi imra'a haweeney baa isku naxdayba way nabigii baan hay ahaa weligeedna mays arag marka nabi allow midkan aan dhabarka ku wada intay soo bixisay oy dharabteeda ka soo jiidan jirayba kan xajma ka asaxaay farafacat ilayhi imra'atun haweenay baa u kor yeeshay nabiga sabiyan min mixafatin mixafa dharabtii ku jira riwaayada xadiidku uu leehay faqaala waxay tii ali haada xajun kan xajma ka asaxaaya qaal nacan buu nabigu ha waa ka asaxaya walaki ajrun adiguna ajri baad leedahay ila sabab baad u noqotay waad keentay wakhti baad ku bixinaysaa maxduuraat ulxaj baad ka ilaalin intaad awoodi karto marka hawshaasi xadana abu qurayb md cla qaal xadana abu usamata xamaad can sufyaan aلthawri sufyaanka waa sufyaan aلthawri can muxamed bni cuqba waa ibraahim walaalkii saddex wiiloo walaalo ah nin waa muusa bni cuqba la yidhah waa saaxib almaqaazi waad garanaysaan ninkii caanka ahaa muusa bn cuba alsadi baa la yidhahdaa ninna waa walaalkiioo maxamed ibn cuqbaa la yidhahdaa nin saddexaadna waa walaalkii oo ibraahim bn cuqbaa la yidhahdaa saddexdaa nin baa walaalo ah waa ibraahim iyo muuse kulligood waa iqaad aima weeye jibaalu xifdan waa iqaan wey waxaa u xadii badan muuse bn cuqba oo ninka u yar ah ninka maqaasida iskale muuse bn cuqba le waa ninka saddexda nin yar wey asagaana ugu axaadii badan waana reer madiina nimanka ayaga saas xataa waa inaga ku mara nasaa-i isagoo sidaa u sharxaya ushoo faahfaahinay waxaana u weyn nimanka ninka leedahay moxamed moxamed baa u weyn ibraahim baa ku xiga muusa ogu yar ibnu cuyeyne marka xadiku wuxuu ka qaatay can ibrahim bni cuqba sufyaanna wuxuu ka qaatay nimanka ninka ugu weynoo maxamed bni cuqba la yidhaahdo can kurayb can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma rafacat imra'atun sabiyan laha haweeney baa kor qaaday ilma ay dhashay oo nabiga tustay faqaala waxay tidhi yaa rasuul la rasuulka ilaahayow ali haada xajun kan xaj ka asaxaya qaala nacam walaki ajrun walaki ajrun ajri baa kuu ahaaday mar labaad buu soo celiyey ariiqi athawri muslim xadaanii muxamed bn muana abu musa albasri qaala xadaana cabdiraxmaan yacni bn mahdiy abu cabdiraxmaan almarwasi xadaana sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri can ibraahim bni cuqba ibraahim bni cuqbahii hore uu ka qaadanaya ibnu cuyeyna xadiidka ayuu markaa haddana ka qaatay can kurayb mawlna cabaas ana mra'atan haweeney rafcat sabiyan laha faqaala ya rasuul allah alihada xajun qaala nacam walaki ajr waxadaana ibn muana wuxuu ku soo laabtay mar saddexaad sufyaan athawri muslim xadana cabdiraxmaan mahdiy xadana sufyaan athawri can muxamed bni cuqba can kuraybi can ibni cabaasin bimilihi waad arkayseen marka sufyaan athawri asagu riwaayada hore xadika wuxuu ka dhigay mawsuul musnad ah mawsuul musnad ah sufyaan athawri can maxamed bni cuqba can kurayb can ibni cabaasin can rasuulillaah oo xadiid musnadoo mawsuulu ka dhigay riwaayadii dambe ee riwaya cbdiraxman ibn hadi ahayd wuxuu ka dhigay oo xadiidkii ibraahim ah in lakr maxamed cuq buu ahaa riwaayat ibrahim ibn cuqba wuxuu ka dhigay sufyaan thawri mursal kurayb can rasuulillahi wey ibnu ma sheegin kurayb can kuraybin ana imra'atan rafacat sabiyan faqaalat ya rasuul idan saxaabiga waa gooye riwaayadii dambe haddana isla sufyaan xadiidka muxuu ka dhigay musnad laakiin maxaa kala duwan midna waa ibraahim midna waa muxamed halka waxaad ku ogaataa marka sufyaan athawri hadduu xadiidka warinayo min ariiqi muxamed yusnid min ariiq maxamed cuqba alasadi hadduu ka warinayo yusni xadiidka waa isnaadinaya waa waslinaya ibn cabaas buu sheegaya hadduu min ariiqi ibraahim ibn cuqba ka warinhayeena yursil sufyaan halkaasuu kugu daaya asagu asagana waxaa xadiidkiisa maxfuud ah oo xoog badan inuu musnad yahay maxaa yeelay cabdiraxmaan mahdiy waxaa mutaabay fadl ibnu dukayn ninkii la odhan jiray abu nucaym can اthawri can kurayb Eh, cafwan can eh, moxamed bn cuqba can kurayb can ibraahim can ibn cabaas nasaai baynu ku soo marray xadiidkan marka haddaynu marayno eh, waa daara qudni baa iska laalaadshay alimaam abulxasan daara qudni tatabuciisa waa iska laalaadshay hortii waxaa ka hadlay alimaam albukhaari ataariikh alkabiir wuxuu ku sheegay uruqda xadiidku ka hadlay ree ibn cuqba maxamed ibraahim muuse kulligood uu keenay suu u waday wuxuu yidhi asagu akhsha an yakuuna hada xadiiu mursalan fi اlasli waxaan ka baqayaa ui xadiidkan asalkiisu inuu mursal ahaa qolyaha waslinhaye isnaadinhayana ay ku khaldameen taarikh alkabiir mujalladka koobaad baad ka firin kartaan buhari halkaasuu ku gabay cabsidaa uu ka cabsaday ikhtilaafka laysku khilaafay xadka fi lwasli wاlirsaal darteed buu oga tegay falam yukharijahu fi صaxiixi ama muslim wuxuu u arkaa khilaafkaasi inuusan xadiidka dhibaynin wahada huwa sawaab bukhaari waxaa ka sii horeeyey ibnu maciin oo yidhi inamaa yarwihi الnaasu mursalan can quraybin akhطأa fiihi ibnu cuyayna inama huwa mursalun arsalahu اthawri arsalahu اthawri halkaasuu isagu la maray hawshaa marka waa aragta dagaalka baane ka taagan xadiidka hadda asalkiisa waxaynu ku soo muwaطo maalik markaynu akhrinay sagaal boqol toban iyo saddex baynu ku soo marray riwaayadan hadda muslim uu ku bilaabay min ariiqi ibraahim idan muslim wuxuu marka xujaystay ariiqa ibraahim can bni cuyayna taayib muxuu saa u yeelay muslim wahada min diqatihi waxaad moodaa marka halkan la marayo inuu xataa sheekhiisa ka daqiiqsan yahay maxaa yeelay liأna الnaasa ikhtalafu calى الthawri walam yakhtalifuu cala bni cuyayna soo ibni cuyayna ardada wax ka qaadato o dhan xadidka maxay ka dhigeen musnad mawsuul ah fabada'a bihi muslim awri buu mutaabaca u keenay wuu dmbaysey muxuu u dembaysiiyey athawri ikhtalafuu bacdahum wuxuu ka wariyaa mursala can kurayb can rasuuli illaah akaruhumna waxay ka wariyaan musnad ah idan si fiican buu u marka waa xadiid isku hayn rag waaweyn ibnu maciin oo meel fadhiya bukhaari oo ishaaro musiiba ah daara qudni oo nin sahlan ahayn ayib maxaa laga samaynaya abu jacfar aطaxaawi asagoo xadiidka wuu keenay sharxu mushkilkiisa ku keenay aad ba oga hadlay ragoo dhanna wuu radiyey ibnu maciin warkiisi intuu wuxuu hi maa camila yaxya fii hada bishay buuri wuxuu ku hadlay ibnu maciin wax la soo qaadi kara maaha maa camila yaxya fii hada shayئan wma rawaahu الthawriyu ila marfuucan kama dakarnaahu xataa riwaayada thawr wuxuu ihi irsaalka waa shaada sideeduba almaxfuud can اthawri hmm, waa alwaslu waa wاlrafcu wey ibnu cuyayno sidiisoo kale yuu la maray warkaa marka marka laga soo tago hadalka ugu fiican muslim wax weyn tagraya waxaa weeye waa kalaamu imaam axmed xambal axmed baa xadiidkan la weydiiyey abubakr afran baa weydiiyey markaa waxaan ku irba xadiidkan ma saxiix can kuray mursalba mise waa صaxiixun can bni cabaasi can rasuulilahi mawsuula markaasuu wuxuu yidhi bal huwa صaxiixun can bni cabaasin can rasuuli اllah waxaa idhi buu idhi hawri ina hawriya wamaalikan yursilaani maalik siduu muwaطa'a iyo hawri oo ninkaad aragtay ah yaa irsaalinaya axmedo faqala wuxuu uhi macmaru wabnu cuyaynata wagayruhuma qad asnaduu axmed waa diiday in lagu cileeyo irsaal warkii saaxiibkigiisii khaaskaha ah, ibnu maciinna bannaanku u tuuray wuxuu hi iyo ninka la yidhahda ibnu cuyayna iyo xufaad kale maaha labadooda basame qad asnaduu markaas wuxuu sheegay duruqdii buu qayb tilmaamay ibnu cabdilbar sidaa marka uu maray axmed waxaa maray nasaa'i fi sunan waxaa maraya imaam muslim waxaa maraya ibnu khusayma ibnu xibbaan waxaa kaloo maray taxaawi waxaa maray ibnu cabdilbar hadalkiisii hadal aad qoyn badan buu leeyahay asagoo ibn abdilbar haddaan soo qaada isagu wuxuu isku dayey inuu riwaayo kasta gooni u sheego tamhiidka soddon sano qoray kitaabka tamhiidka kitaab saalan ma aha ilaa ibn xasam uu yidhi kitaabay muslimiintu qoreen oo fiqhul axaadiid ku saabsan oo ka fiican ma jiro yidhi waana runtii ilaa amminka arki maysaa istidkaarka tamhiidka haddaad isbarba ka dhigato wax ku dhaafaya waa yaryahay wax ku dhaafayo fiqi muslimiina ama tacliilkoodaa ku dhaafi maayo markuu hawsha aad uga hadlay wuxuu yidhi ibn cabdilbar rawى hada اlxadiiث can ibrahima ibni cuqba jamacaة min aأmaة اlxufaad faأkaruhum rawaahu musnada hada huwa sawaab xadiidkan jamaaca ka qaata ibrahim bni cuqba badankoodna waxay ka wariyeen asagoo musnad ah markaasuu sheegay nin walbo isnaadiyey waاkhtulifa calى اthawriyi fiihi wakadalik اkhtulifa calى malik buuri maalik irsaalkiisu maxaa yeele ardaydiisa isku khilaaftay thawrina ardaydiisa isku maandhaaftay wuxuu ihi wman wasla hada اlxadiiثa وasnadahu faqowlhu أwlى wاlxadiiثu صaxiixu musnadu haabit اlاtiصaali laa yadurhu taqsiru man qasara bihi لأn اladiina asnaduuhu xufaadu ثiqaat waa sida axmed uu maray weeye marka xadiidku inuusan wax cilo lahayn baa xoog badan oo almaxfuud waa maxay almaxfuudu waa alirsaal wاlwasl labaduba maxaa yeelay ragga irsaalka warinayana waa aima xufaada waxba ishaadu ku sheegi mayno raggay waslinayana ayagaa badanoo waa xufaad marka kilaahuma waa maxfuudaani can shuyuukh shuyuukhtaa marna irsaalin jiray marna waslin jiray maxaa yeelay mar aad fahmaysan tahayna abtirka waa dhammaystiri marna waad ka soo gaabsani saasna waa dhaqan lagu yaqaano xufaaddu inay sameeyaan xadiidku marka intaas baynu kaga tegaynaa in sha allahu tacaala yaa sheekhay milya xagee ku taalla may wuxuu laabanaya ibraahim bn cuqba maxamed baa soo kordha sooma maxamed bn cuqba can kuraybin can bni cabaasin bimilihi bimili xadiid ibrahim bn cuqba la inta kale iska mid bay ka yihiin soo maa inta kale ibnmuana cabdiramaan mahdi sufyaan athawri maxay kala duwan yihin keliya ibrahim maamed ibrahim maxamed maya bimilihida yani riwaayada hore maan isku xijin u jeedaan maya wuxuu rabaa muslim inuu cileeyo muslim inuu cileeyuu rabaa cabdiraxmaan mahdi cabdiraxmaan mahdi baa labada goorba soo noqday marna wariyey mursalka marna wasliga wariyey cabdiraxmaan mahdi can thawri mursalan cabdiraxmaan mahdi can thawri mursalan marka waxa ismutaabacaynaya waa labada wadaadee labada sheekh ibraahim iyo iyo maxamed baa muuqanaysa haddaad u jeedaan wasligana way noqon kartaayoo sidii horaanba u isnaadiyey xamaad ibnu usaama ayuu ninkanna u isnaadiyey laakiin taa waxaa kaa diidaysa haddee sufyaan ninka ka qaadanaya ee cabdiraxmaan mahdi ah yaa marna wasliyey marna irsaaliyey baabu fadl اlxaji maratan fi اlcumr wuxuu baab yahay xajku in hal mar keliya uu waajibo waa masalaة ijmac hal mar keliyuu waajiba xajku wixii ka dambeeya waa sunnooyin hal marun baad xajiya wixii ka dambeeya sunnagu وxadثnي زهير بن xرب قال xadثna يزيد بن هاrون الwاسطي أخبرna الربيع بن مسلم القرشي الجمحي عن محمد بن زياد الجمحي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله rasuulka ilah baa noo khudbeeyey faqaala fii khudbatihi ayuha الnaas dadow qad farad allahu calaykum اlxaja ilahay xaj buu idinku fariday faxujuu xajiya xaj buu ilahay idinku waajib yeelaye xajka guta faqaala rajulu ninba wuxuu yidhi waa aqra bnu xaabis atamiimi riwaayadka kale xadidka caddeeyey faqaala rajulu ba wuxuu ihi akula caami ya rasuul allah nabi allo ma sanad walbaa layska rabaa sanad walba inaan xajina ma waajiba fasakata nabiga aamusay calayh salaat wasalaam xataa qaalaha alaaan ilaa saddex jeer ku celiyay wadaadkii su-aasha aqal maxaabis ahaa faqaala rasuullah rasulka wuxuu yidhi low qultu nacam haddaan haa odhan lahaa la wajabad way waajibilasanad walba inaad xajidaan baa waajib noqon lahay walama staactum maydan awooddeenna haddaan dhow sanad walba in la xajiyaa waajiba qof kastana laga raba madan awoodeen uma qaala nabigu kadib wuxuu yidhi daruunii iga taga idaaya dacuunii riwaayada bukhaari maa taraktukum intaan idin daynayo anugu intaan xukumkaasaa laydinku leey waxaasaa laydinka raba idinka odhanayo qodqodka iyo su'aalaha iga daaya fa inamaa halaka man kaana qablakum dadka idinka horrey waxay ku halaagsameen oo yuhuud iyo nasaara waxay ku rogmadeen bikarat suaalihim suaal badnidoodii suaal aan loo baahnayn oo tacanud ah iyo wareerin iyo waxqodqoda ah oo badiyeen bay ku halaagsameen iyo wakhtilaafihim ismaandhaafkooda isku maandhaafeen calaa isku maandhaafeen maxaa su-aasha badan waxay keenaysaa ikhtilaaf ikhtilaafkan wuxuu keenayaa cadamu linqiyaadi lirasuuli sal lay slam buu keenaya mar hadday sidaa tahay fa idaa amartukum bishay shay fatuu minhu shaygaa kala imaada ma staactum waxaad awoodaan waidaa nahaytukum can shay shay haddaan idinka reebo daaya idindhahana oo ka hadhana fadacuuhu ka taga ka fogaada riwaayadii muxuu ahaa nasaa-i iyo abu daawuud iyo ibnu maaja aynu maray min xadiid ibni cabaas low qultu nacam lawajabat uma idan laa tasmacuuna walaa tutiicuun walaakinahu xajatun waaxida riwaayada sunanka haddaan idin ohan lahaa haa sanad kasta waa layska rabaa waajib badin ku noqon lahaa mar hadduu waajib noqdona uma idan laa tasmacuuna walaa tuicuun idan warkaygana maydan maqasheen mana adeecaysaan wax la ogyahay wey mar hadday sidaa tahay xajhal xaj baa laydinku leehay kadib waxaa soo degtay aayaddii laa tasaluu can ashaain tubda lakum tasukum suura maaida bay ahay aayaddaasaa xadiidkan la socota khaariji saxiixayn la socota in sabab nusuulku uu ahaa maxaa yeelay haddii hawsha laysku adkeeyo dhib baa ka imanaya xadiidkan marka muslim wuu soo celcelin doonaa kitaabu ulfadaa'il markaynu gaadhno ayuu turuq badan ka keeni doonaa turuq badan ayuu ka keeni doonaa bukhaarina hal meel buu ku wariyaa asagoo xadiidku oo dambe buu ku wariyaa waxyar buuna ka keenaa isagoo sidan u dheer oo qisadiisi wata oo sabul wuruudka wata bukhaari ma keeno intan danbuu ka keenaa keliya amaa muslim ilaa aafar taabic buu ka warin doona waanu gaari doonaa fi kitaab alfadaa'il nabiga xuquuqdiisa markuu ka hadlaaya baynu ku gaari doonaa insha allahu tacala idan nabiga wuxuu noo alayhi salaatu wasalaam masala afar masalo xadiidku asal u masalada koobaad oo usuuli ah masalada koobaad waa wujuubu alxaji fi lcaami maratan waaxida waa masalo asal ah waa macluum min addiini bidaruura asal diineed wey min usuul اddiin masale labada xadidka asal u yahay waxaa masale loo yaqaana masalatu tafwiid fi اlusuul atafwiid masale la yidhahdo usuulkaa jiro oo laisku hayo dhib badan oo aad looga doodo aljawaaz alcaqli iyo wljawaaz wlwuquuc الsharci baa la yihahda aljawaaz alcaqli wاlwuquuc الsharci aw الsamci maxaa ku jira meesha waxaa ku jira nabigu wuxuu idhi nabi allow marka su-aashii la weydiiye wuxuu idhi haddaan or idin dhihi lahaa xajka sanad walba la yska rabaa wuu idinku waajibi lahaa wuu idinku waajibi lahaa hadduu idinku waajiba maydaan awoodeen nabigu nacam haddaan dhihi laha wuu waajibi lahaa iyo mayadiisa in xukumku ku xidhan yahay buu xadiidku caddeeyey nabiga xukumkiisa nabiga haadiisa iyo mayadiisa inuu xukum ku xidhan yahay masalo tafwiidka laguu sheegay filisl waxaa weeye waxay yidhaahdeen oo ka niqaasheen shaaficina ka hadlay abu cabdilaah ma bannaan tahay ilaahay subxaanah wa addoommadiisa addoonka midoo nabi ah ama rasuula ah ama mujtahida ah inuu yidhaahdo waxaad sheegtaa xukunku yahay sidaaduba uxkum bimaa shita fahuwa alxaq wasawaab oo ilaahayna marka addoonka carabkiisa uu ka dhowro waxaan xaq ka ahayn sida ambiyada rusushaba looga ilaaliyey waxyaabaha xun ay cismo u leeyihiin oo addoonku u noqdo macsuumun fii fatwah ijtihaadi ma dhici karta waxay dhaheen usuuliyintu min xayu ljawaaz alcaqli caqli ahaan ma dhici kartahaabay dheheen laakiin sharci ahaan ma dhacday oo nabiga weligii ma la yidhi waxaa doontay bima shita fahuwa alxaqu qole waxay dhaheen haa xadiidkana u daliil ay dhaheen xadiidkana u daliila low qultu nacame eh? lawajabad walow qultu laana lam yajib soosodaa ma haate waxay dheheen waxaa u daliila xadiidka ila lidkhara xadidka cabaas eed soo marteen fainahu liqaynihim walibuyuutihim ila lidkhara sanabigu ka yidhi haddee nabigu waxaa ila lidkhara haddee dan tanna waan fasaxay wey taana waan joojiyey howlo badan bay keeneen oo labada xadiid u qiimo badan yihiin laakiin jumhuur اlusuuliyiin way diidan yihiin ma dhici kartay dheheen waxayna ku cileeyeen qofka bini aadamka wuxuu rabaa inuu xukumo lama ogolaba hawa nafsi weeye mamnuuc weeye waaa le waabad ka baxdeen baxdigii maxaa laisku hayay waxaa laga ilaahay inuu addoonka toosiyo hawshana ku wareejiyo xukun yidhaahdo waxaan xaq ahaynna xukumi maysid wamaa yantiqu can ilhawa nabigaa laga yidhi oo nima ma dhacday mise ma dhicin aan ka niqaashna mooyeen ciladaad ku cilayseen cilo soconaysa ma aha maxaa yeele waa khaarijba can maxalli nisaac masalada masale tafwiid baa loo yaqaana waxaa loo badan yahay inaysan inay caqlan bannaan tahay laakiin lam taqac lam taqac sharcan wa samca aysan dhicin hawshanna waa biwaxyi oo nab wuxu uhi qultu nacam biwaxyi haddaan dhihi ma aha biijtihaad biwaxyi min allahi subxaana wa tacaala wa ilhaamin minhu haddaan odhan lahaa maydan awoodeen nab wuxuu ka wax loo fasaxay ama loo waxyooda kama waramayo hawl kale ayb qaybtan dambe ah su-aasha saddexaad oo asalka yahay waxaa weeye masaladii lo odhan jiray ma'muuraadka iyo manhiyaadka keebaa adag keebaa shareecada ku xoog badan almanhiyu canhu wاlma'muuru bih ayuhuma ashadu waacdamu waqcan fi kitaab اllah wa fii sunati muxamed jumhuur usuuliyiin waxay rajaxaan nahyigaa daran nahyigaa daran bay rajaxaan oo ayagu waxay leein waad aragtaanoo msuu daran yahay waxaa leey markaan wax idin faro kala imaada wixii aad ka awoodaan waxaa idinka reebeen ka tagadhaan dhammaantii ka fogaada kan sagadhkiisa lama soo mari karo waxba lagama taaban karo ilaa lidaruuratin aw ikraah amaa shaygii la isfaray maxaa le faatu minhu ma staactum wixii aad awoodaan kala imaada shayga la yidhi iyo midka laga yidhi lama agmari karo waxaa culus hee mid keliya lama admari kara haba yaraatee marka saasay u badan yihiin ama shekhulislam ibnu taymiya ibnu qayim iyu waxay dhaheen ma'muuraadkaa xoog badan fi shariica maxaa yeele ma'muurku shayga laysfarahayo waa ficil la imaasho shay la samaynayo wey manhiguna waa waxaad ka tegayso waa tarki salaaddii waa tukan waa ficil waad halgemi dadka khayrkii baad fari waalidka waad u xisaanfali sakadii baad bixini waad soomi waad xajiyi yani waa acmaal baad la iman muraadki manhiyaadka waa maxay waxaad ka tagaysood ka aamusaysa beenta baad iskaga aamusi zinadii baad ka fogaani khamradii cabbi maysid dadka xamaan maysid wax dili maysid xaqdaraa waa tarki tarki waa dhib yaryahay dheed maxaa culus shayga lala imanaya ficilka culus bidaliil bay yidhaahdeen soddon wajiba ibnu taymiya ibnu qayim lixdan buu gaadhsiiyey kitaabkiisa fawaa'idka labaatan iyo saddex buu ku sheegay in almamuuru acdamu waashaddu wacan wamartabatan fii diin illahi min almanhiyi canhu bidaliil hal daliil baa kugu filan nabiyulaahi aadam geed baa laga reebaa cunun baa la yidhi shaygii laga reebay buu ku dhacay ciqaabadiisi maxay noqotay in jannada laga soo bixiyo adduunkan uu ku dhaqmo isagoo nabi a uu sii tarmo ummaddina balaayiinta malaayinta ay ka timaado ibliis yaa la yidhi sujuud oo ma'muuru bihi ah kadibna mayuu yidhi maxaa ka raacay wuu gaaloobay naar buuna ku waarahayaa marka irtikaabu اlmanhiyi akhafu min tarki اlfaraa'idi wakay salafku yidhaahdeen murji aanu la yaabnay war kabaa'ir lagu dhaco iyo manhiyaad lagu dhacay kala mid dhigeen salaaddii iyo xajkii iyo zakadii iyo soonkii oo laga tago tarku اlfaraa'idi la mid ma aha irtikaab almanhiyaat warka shekh islam ibn taymiya uu ku sheegtay ayaa min xayu dalaa'il xoog badan laakiin waa masale isku haya xadiidku asalba waa masalada u yahay nin walba waa jiitaa afraad ee asalka yahay waa maxay ma xadiidku asalka u yahay ya bas qaacidadaasna asal buu yahay shayga aad wax ka awoodda ka tegi maysid intaad ka awoodo intii aadan awoodin darteed wix kale laga tegi maayo almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur baa la yidhahda qaacidan asal buu yahay afartaa qaacidu xadiidku asal u yahay furuuc badanoo fiqana way ka baxaysaa oo su'aasha la yidhahda su waa laba qaybood nabigu wuxuu diiday calayhi salaat wasalaam su'aalaha badan iga daaya waa waxay eedeen yahuudiya nasaaro ay ku halaagsameen xadiidka waad garanaysaan reer banu israa'iil markii la yidhaha neefka lo'daa gowraca xadiidkii marfuuca ahaa nabigu wuxuu idhi calaa kalaamin fii sixati nimanna waa xoojiyaan nimanna waa daciifiyaane nabigu wuxuu idhi hadday markaysaa usoo baxeenba neefka lo ugu horey ay gowrici lahaayeen lakafathum walaakin tashadaduu fashaddad allahu calayh way isku dhejiyeen maya bal tilmaama ka bixiya maxaa kaa gala idbaxuu baqara laydin yidhihe warka maxaa idin geliyey wii ka dhacayda qur-aanka suuratlbaqara juska hore ka ahriya idan xadiidkaas xaafidku waa taxsiiniyeen ibnu kaiir asagu waa daciifiya dhib ma laha gabagabada waxaa weeye su waa laba qaybood su'aalu tacliimin wa tacallum liwaaqicin su'aal waxaad ku baranayso ama arday wax ku barayso wax jiro waaqicoo jiran kaga hadlayso way bannaan tahay bilijmac bilaa karaahiya ardayga baad su-aal weydiinaysa sheekhii baad weydiisanaysaa adaa muftiga weydiinaya waa su-aal kugu taagan xaalo taagan iyo dhib taaganna lagu dawaynayo waa su-aalu tacliimin aw tacalumin lima huwa waaqicu nawaasi lagama hadlay taa inay bannaan tahay waa ijmac lmuslimiin waata qur-aanka ku badan ee saxaabada nabiga ay weydiiyeen ee axaadiista ku badan tahay su-aasha aan mamnuucayn la ogol waa maxay waa midda laba qaybood waxaan dhicin waxaan dhicin hadduu yimaado injir haddii intii la dildilo oo la laayo haraggeedii la uruuriyo oo kadib maqaarkeedii saanteedii jaakad laga sameeyo ma lagu tukan karaa ay ka niqaasheen nin weyse qaba haddii maroodi xagga dambe ka galo afkiisa ka baxo weysadii ma ka jabtay qabays ma lagu leehay yuyub haddii loo geliya dheheen weysida kama jabano madax madaxa loo geliy haddii laakiin lugulugu loo geliyo meeshii galmaa ka dhacday dheheen ila xuunkii baa kaa horeeye haraa'ib wey haraa'ib waxyaaba noocaas yacni waxaan waxaan aan dhicin oo mala awaala baahina ummaddu u qabin hadday tahay wakhti dhumayso wey cimrigaadu waa ka qiimo badan yahay waxaan loo baahan inaad ku khasaariso cimri ka faaiso taa salafku way diideen aad uga dagaalami jire dacuuha taqac bay dhihi jireen ilaahay ka dhacayso suga markay dhacdo ilaahay baa culmo soo saari muslimiinta nin rabbi waafajiya la waayi maayo wadaad ku habsada la waayi maayo daaya ma hadda idinkaa culmo waad dhammaan yaa kuwii culmo nagaa ugu dambayn waxaan dhicin hanugu wareerinin dheh markay dhacdo inta joogtaa ka fadwoon doonta reer baxidhan soomaaliya reer ninkii joogaa lagu dilaa baa layidhi kolba ninkii jooga marti baan ahay iyo inlayaal baan xalaan meesha barya halkuu tallama adaa u dhimanaya madaxa lagu harsanaya su-aasha kaley salafku diidan waa maxay waa midda tacanudka ah ee wadaadka lagu dhibahayo een baahi jirin aluqluaat ee xadiidku ku tilmaameen waxaan loo baahnayn qodqod labadaasaan la ogolan laakiin wixii tacliim iyo tacalum ku saabsan waaqicna ka warramaya wuu bannaan yahay haddii kale laga baxayo su marka aysan hawlaha iskugu khaldamin markii u horraysa nabigu waa u diiday saxaabada waa ka joojiyey waa kay saxaabadu aayaddaa markay soo degto wixii ka dambeeyey nabiga su-aal maana weydiin jirin haddaan waxaan jeclaan jiray nin reemiyo caqli badan oo daki ah oo dirac intuu nabigu u yimaado inuu su fiican nabiga noo weydiiyo annaguna ka faa'idaysano abuurasin alcuqayli wakay jeclaayeen inuu nabiga su-aala weydiiyo su-aalo muhiima ah, caqadi ah iyo kuwa usuuli ah iyo kuwa farciu nabiga weydiin jiray reemiyiga waa nabigu wa ogolaa maxaa yeele iyagu lama joogaan waaqaca lama joogaan nabiga ma ag taagna ardo toosa marmar bay soo dhacaan waa wafdi socda maalinka waxay qaataan bay alla ku caabudaan mudnaan goona waa in la siiyo ayagu ansaariya muhaajiriin waa xer rigli ah weeye waa xermaroodi lux jiidanaysa marka lama simi karo nabigu waa kala qaaday mar dambe marka diinta si fiican u fahmeen baashu biyo dhigtay ayuu nabigu ka fududeeyey saxaabada ayadoo sidaa tahay haddana waakaad saxiix garanaysaan dad waxaa u khayr daran una dembi badan nin shay ummadda aan la xarimay intuu weydiiyey su-aashiis loo xarimay zamanu tashriic bay hawshaan khusaysaa wadaaddaa odhanaya markaan soo reebno oon labada tafsiil kala qaadno waxaan dhicino nawaaila iyo su-aal qodqod iyo xumaana mamnuuc way reeban tahay tacliim iyo tacalum ku saabsan waaqicna ka warramaysana way furan maxaa soo hadhay xilliga nabigu noolaa iyo aynu joogno way kala duwan yihiin limaada zamanka asaga ah, zamanu tashriic buu ahaa su-aalaha ku xidhnaa qodqodkiina in la eedaaba laga yaabo oo rabbi inugu adkeeyo oo xukum adag meesha laga soo dejiyo markaa inagu daradayn weyno iyo fanasho nabiga la fananayo ciqaabba ay ka soo degto idan hawsha hadday laga tegay waxaa weeyaan wixii su'aalee dan loo arko xataa taqdiiraat iyo nawaasilba ha noqotee way bannaan tahay wadaadda wa calayhi jara camal alfuqaa'i almutaahiriin waad ogtihin hawsha ayada xadiidkii abidarda baa asal masalada u ah ma axal allahu fii kitaabi fahuwa xalaal wma xarama fii kitaabi fahuwa xaraam wma sakata fii kitaabihi nasa wastinbaadan baa loo jeedaa fahuwa cafun minhu faqbaluu min allahi caafiyata wma kaana rabuka nasiya xadiidkii laysku hayay sixadiisa iyo dacfigiisa baa asal meesha u ah nabiguna aayaddaasu ahriyay wuxuu ilaahay baneeyey kitaabkiisa ku baneeyey waa xalaal wuxuu rabbi xarimay kitaabkiisa sunniyo kitaab nasan waistinbaatanna waa xaaraan wuxuu rabbi ka aamusay waa cafi martabat ulcafi baa la yidhaahdaa xalaal iyo xaraam ma aha hawl ninoo fasaxayoo aan iska daaqi karro ayb intaab soo ma aha ilaahayna wa tacaala shay xukumkiisa halmaamay ma jiro wamaa kaana rabuka nasiya wuxuu xukum la'aan rabbi ka tegey qaacido weyn baa la dhigi oo la hoosgelinaya nasan aw istimbaatan addoonan shareecadeennu maamulaynin oo aysan xukumin asaga shakhsiyadiisa ma jiro afcaasha mukalafiinta iyo addoommaduna shareecadaa xukunta nebi wuxuu rasuul u yahay xilligii la soo diray dadkii ka dambeeyey ilaa qiyaam saaca ayagaasi ilaa qiyaami saac doona waxay samaynayaan oo qowl iyo fal iyo ictiqaad nabigaa xukumaya calayhi salaatu wasalaam waxa kitaabka lagaga tegay maa faradnaa fi lkitaabi min shay tibyaana likulli shay waa caamun maxfuud biijmaaci ahli qibla lama khasisi karo haddaad tiraa sharca waxaysan xukumin baa jira ama aqoon daraa ku haysa ama zindiiq gaaloo koofiyad noo soo xidhay baa tahay oo nasirhaya labada un baa ku haysa maxaa yeele shareecadu waxay ka tagtay ma jiro nasan aw istimbaata laakiin waxaa ku haya sida loogala soo baxo kitaabka qur-aanka ee sunnada wax loogala soo baxo waxaa ta nimaan fuulmo barin oon sida loo koro aan farsa garanayn masaar ma haysatay ku adeegato jidibkii aad xaabada ku salbaadan garanayn haddaad garanayso warkan maada ku hadasheen leanna war culamo maaha qur iyo kitaabka rabbigay iyo sunnadoo fasiraysa usuusha ayada ijmaac lmuslimiin wax lagaga tegay ma jiro kitab hadii la sheegana asagaa lagu halqabsan lawaaxiqdiisi way la socdaan waa kalkaaliyaashiisi baalahayay ee uu ku duulahayo marka gabagabadu waa maxay adoon xukumka shareecada ka bixi kara miyaa jira maya addoonka falkiisana shareecada xukumaysa waxaan sharcigu xukuminna ma jiro ama waa xalaal ama waa xaaraam ama waa martabat اlcafwi oo ilaahay inoo fasaxay ma kaana rabuka nasiya